alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wsala allahu cla muxamadi wcla ali muxamed wslama tasliima kasiira allahuma anfacna bima callamtana wcallimna cilma yanfacuna wla tajcal ma callamtana wbalan clayna wاgfir lana wliwaalidiina walilmu'miniina wlmu'minaat allahuma aamiin waxaynu ku soo jirnay tafsiru suurati lbaqara waxaa inoogu dembeeyey aayadda boqol iyo siddeed iyo siddeetan ilaa boqol iyo sagaashan oo laqbadii koowaad aynu marnay allah wuxuu inaga reebayaa xoolaha dadka in lagu cuno baatil in lagu cuno sabab baatila in lagu cuno allah waa inaga reebay walaa ta'kuluu amwaalakum baynakum bilbaatil waxayna noqonaysaa wax kasta oo xaaraan ah ayaa soo gelaya oo xoolo lagu cunaayo hadday tuugannimo tahay hadday nahbi iyo marka waxa weeye boob lala cararo tahay hadday xiraabo iyo waxaweeye shuftanimo in lagu qaaday iyo xoog hadday tahay hadday tahay khiyaamo iyo marka waxyaalo kale in lagu qaaday iyo kish iyo wax la mida iyo buyuuc aan bannaanayn yacni waxyaalihii xaaraanta ahaa iibinteedaa soo gelaya waxaa soo gelayaa wixii haba lagaaga raalli ahaadee sharcigu xaaraantinimeeyey hadday ribadii tahay hadday buyuucii xaaraantaa tahay waa soo gelayaan waxaa soo gelaya wixii markaa dad ay lahaayeen oo iyagoo markaa aan yacni ku siin oo ku raalli ahayn aada iska qaadatay kullu daalika waxay soo gelayaan walaa ta'kuluu amwaalakum baynakum bilbaatil wakada haddii markaa waxa weeye yacni lagu qaatay xukun laakiin sida loogu qaatay dariiqan sharci ahayn ay tahay waaba loo xukumay qofkii waa ku garameen dabeedna qofkii xaqa lahaa caddaysan kari waayey dabeedna marka waxa weeye waaba loo xukumay ama dhaar ha loogu xukumo ama markhaatiyaal beenbeena ha loogu xukumo ama waxyaalo la mida ah, ee kullu daalika waa soo gelayaan waayo xukunka qaadiga ama xaakimku xaaraan ma xalaalaynayo xalaalna ma xaaraantinimaynayo inamaa ana basharun wainakum takhtasimuuna ilaya falacala bacdakum an yakuuna alxana bixujatii min bacd faman qadaytu lahu min xaqi akhiihi shayan falaa yaakhudh fainamaa aqtacu lahu qicata min annaar xadiiska saxiixa nabigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam anigu waxaan ahay bashar bini aadan baan ahay yacnii qeybka ma ogi baa macnuhu dhacaya idinkuna waa isula kay gar imanaysaan oo waxaa isku qabsataan baa iisoo yacni markaa garsoor ah igu imanaysaan waxaa laga yaabaa qaarkiin inay ka sheegan og yihiin oo ka fasaaxo badan yihiin oo ka aftahansan yihiin yacni markaa qaarka kale aniguna waxaan ku xukumayaa wa innamaa aqdi binaxwi maa asmac riwaayaadka qaarkood siday sheegayaan waxaan maqlo baan wax ku xukumaya faman qadaytu lahu min xaqi akhiihi shayan falaa yaakhudh ku kastaan u xukumo xaqa walaalkii wax ka mid mida aan isaga u xukumo waxaanu gar u lahayn yaanu qaadanin fa inamaa aqtacu lahu qicata min annaar nebigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam gobol ama qayb naara ayaan u goynayaa yacani wuxuu tilmaamayaa hadda waa xukum nebi nebigu hadduu u xukumo inaanu markaa haddii waxaasi xaaraan uu ka yahay aanu xalaal uga yeelin lxaakimi laa yuxallilu xaraaman walaa yuxarimu xalaalan bay culammadu yidhaahdaan xadiiskaas saxiixana u daliila marka xoolaha dadka in baatil lagu cunaa ma bannaana wa tudluu biha ila alxukaam laba tafsiir bay culammadu ku fasireen in la yidhahdo waawgu waaw iyo in la yidhaahdo waawgu waxay ku cadfayaa jumluu jumla ku cadfayaa oo tudluu wuxuu ku cadfayaa ta'kuluu calaa haada waxay noqonaysaa walaa tudluu biha ila alxukaam yacni xoolaha yacni marka xukaamtiiyo qudaadda ha ku tuurina yacni xukunka awle xukun tegaysaan si si xaqdarro ah marka laydinku xukumo oo dabeedna markaa xoolihii dadka baatil ku cuntaan iyo dembi calaa haada waxay noqonaysaa nahyi kaloo mustaqiliya eh bay noqonaysaa laba nahyi wejiga labaad waxay tahay in marka waawga le waa waawlmaciya oo macnuhu dhacaayo wa tudlu biha ay maca an tudluu biha ila alxukaam iyadoo lala qabo inaa xukaamta markaa xaggooda ku tuuraysaan xoolihii si ay baatil ahaan idinku xukumaan ama si aad laaluush ugu siisaan si ay idinku xukumaan baatil laaluushkuna shareecada wuxuu ku yahay mid xaaraana lacna lacana rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalam alraashiya waalmurtashi rasuulkii ilaahay sala allahu alayh wasalam wuxuu nacdaray alraashiya ka laaluushka bixinaya waalmurtashiya iyo ka laaluushka qaadanaya almurtashi waa akhidu rishwa ficilkaa taada le waatay odhan jireen si ay wadaadadu ugu xasuustaan waa ta ku dheef bimacnaa dheeftaa ka ka faa'iidaysanaya baa ta'da la geliyaa markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam laaluushka ka bixiye iyo ka la siinaayo ee qaadanaya labadaba waa nacdalay dembina haddii lacnadi ka timaado wuxuu noqdaa min kabaa'iri dunuub dembiyada kuwooda waaweyn buu ka mid yahay sakiiro ma aha waa dembi kabiiro ah dembi kabiiro ah wey marka xoolaha dadka waxay aad iyo aad waa in la ysaga jaraa oo qofku markaa xooladaad marka aanu cunin xaaraanta markaysaga hadduu qofku markaa cuno oo marka jidhkiisu yacni marka uu ku baxo oo ku koro oo ku cayilo wuxuu nabigu sheegay calayhi salaatu wasalaam naartaa u xaq leh kullu jismin nabata bisuxtin faannaaru awlaa bih jidh kasta oo xaaraan ku baxay bimacnaa ku koray ama ku cayiray oo ku naaxay naar baa u xaqleh buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam marka ribada arrinkeedu waa weyn yahay waxayna ka mid tahay waxyaalaha muxaramaadka min kabaa'iri dunuubka ay ka mid tahay xadiis kaleo saxiixa waxaa ku soo arooray oo xaakim wakhayruhu soo wariyeen dirhamu riban yaakuluha arajul wa huwa yaclamu annahu riba ashaddu cinda allahi min sittatin wa halaasiina zanyah hal dirham oo riba ah hadda ma aha kumaan kun ma aha boqolaal ma aha malaayiin hal dirham oo riba ah oo uu ninku cuno isagoo garanaya inuu ribo yahay isagoo garanaya uu cunaa hee ashaddu cinda allaahi min sittatin wa halaasiina zanya wuxuu ilaahay agtiisa ka daran yahay lix iyo soddon goor in la sinaysto halkaa dirhame ribada ah ee uu ribanimada u garanayaa ka daran waxay ku tusinaysaa cidamka ay leedahay zinadiioo la garanaayo in xad xuduudda sharciga ka mid uu ka yimaado xaddu zina bal wakhtiyada qaarkood rajmi ka yimaado qofka markaa in la dilo dhagax lagu dilo bilicdaami rajma ayaa haddana waxaa laynoo sheegay hal dirham oo ribo ah oo uu badrheer u cunay isagoo garanayaa inay ka daran tahay allah waxauu yidhi walaa taakuluu amwaalakum baynakum bilbaatil aan aayadda kale ku yaro daro macnaha ijmaaligay tilmaamayso aayadda kale waxay ku saabsan tahay bilaha ayay ku saabsan tahay bishan qamariga ah alahilla waa jamcu hilaal hilaalna waxaa la yidhaahdaa waa bisha dayaxa laga eego ayaa la yidhaahdaa biluhu shamsi iyo qamari bay u qaybsamaan shamsigu waa tan marka waxa waxaweye koob iyo soddonka noqonaysa waa shamsi iyo hadda waxa waxaweye magacyada magacii la doonaha lagu magacaabo ama janaayo iyo febraayo iyo ha la yidhaahdo iyo maris iyo abril ama ha la yidhahdo kanuun awal iyo kaanuun haani iyo xasiiraan iyo aadaar iyo yacni markaa magacii la doona ha lagu cabiree suryaaniga iyo markaysaga khayrkeedba markaa magacyada ay ku kala cabiraan kii la doona ha laga cabiree waxa weeye bilaha caynkaasa ee la tirsaday koob iyo soddonka noqdaa waxa weeye shamsi baa la yidhahdaa qoraxda laga tiriyaa bilaha qamariga dayaxa laga eegaa wax koob iyo soddona ma leh soddon ama sagaal iyo labaatan bay noqotaa labada sannadood waxay isdheer yihiin meesha laga soo tiriyun baa nasaara la gaar tahay oo miilaadu ciisa bay yidhahdeen waa ka tirinay laakiin waxa ay tirinayaan waa shamsi marka nasaaro loo tiirinaayo waxaa loogu tiirinayaa meesha ay ka soo tiriyeen ee ay ku dejiyeen taasaa markaa waxaa loogu nisbaynayaa labada sannadood waxay isdheer yihiin asana ashamsiya asana alqamariya ixdaa cashara yowman taqriiban koob iyo toban maalmood bay taqriiban taxdiidan ma aha bay isdheebiyen marka bisha qamariga ah ee dayaxa laga tirinaayo ayaa waxaa la soo wariyey kollay sanadkeedu ma xoog badnee maxaa xaalka dayaxu yahaye marna u yaraanayaa marna u weynaanayaa markuu weynaado haddana u soo yaraanaya muu xaalad keliya ku sugnaada dabeedna waxaa looga jawaabay xikamka ku jira dee ilaahay baa sidan u doonay marna inuu yaraado marna inuu weynaado marka tay doonayeen loogama jawaabina waxaa looga jawaabay wax uga nafci badan faa'iidada ku jirta in markaa bishii marba si noqoto marna yaraato marna ay weynaato waa mawaaqiid dadku markaa waxa weeye ay wax ku xisaabsadaan oo tirsadaan hadday tahay wakhtiga zaracooda hadday tahay wakhtiga tijaaradooda hadday tahay wakhtiga awqaad badan cibaadaadkoodana waxa weeye waa mid markaa loo wakhtiyeeyey xajkaa laga sheegay laakiin cibaadaad kalena waa ku xidhan yihiin hadday tahay soonkii iyo hadday tahay ayaamulbiidkii iyo hadday tahay waxa weeye yacni ciidihii yacni markaa umuurahaasoo dhan waa ku xidhan yihiin xataa shay kasta oo sharcigu wakhti ku xidhay waxaa loola noqonayaa qamarigaa loola noqonaya xataa qaangaadhnimada lagama tirinaayo janaayo iyo febraayo laga tirin maayo waxaa laga tirinayaa sannadda qamariga baa laga tirinaya shan iyo toban sano oo dayaxa laga eegay oo laga tiriyey bisha dayaxa ah yacni eh, qamariga ah waa inuu ilmuhu gaadhaa markaasuu qaangaar yahay saas aawadeed laba maalmood oo isku xigu midna qaangaar yahay midna aanu ahayn laba saacadood oo isku xiga ayuu midna qaangaar yahay midna aanu ahayn hadda haddamaarkaa saacaddii hore qaangaar maaha saacadda ku xigta waa qaangaar marka xikan baa ku jira qul hiya mawaaqitu linnaasi waalxaj masale kale aayaddu waa tilmaamaysaa waxa weeye nimankii mushrikiinta ahaa ama gaalada ahaa waxay yacni markaa u qabeen waqtiyada ay ixraamtaan oo xaj ama cumro doonayaan inay sameeyaan inaynay guryaha idlimada ka soo gelin oo waxay u qabeen in ixraamku diidaayo inay meel gudagalaan oo samada wax ka xigaan sidaas aawadeed guriga waxay ka soo dhici jireen xagga dambe ayaa inta xagga sare laga dalooliyo halkaa ka soo dhici jireen ama inta la faruuro halka sarena la banneeyo ay soo geli jireen waxay iska ilaalin jireen in xagga samada maadaamay muxrimin yihiin oo xaj ama cumro xidheen in xaggii cirka wax ka xigaan taasay marka waxaweye karaahiyeysanayeen waxay u qabeen tani inay biri iyo khayr tahay taasaa la sheegaya inaan khayr ku jirin khayrna aynay ahayn waayo ninka muxrimka ah qofka dumari madaxa inay dee wax saarto iyadoo muxrimada uu aba saaran oo madaxeedu waa cawro oo madaxa dumarku waa asturayaan laakiin raggaa la yidhi madaxa banneeya markaa muxrimiin tihiin oo xaj ama cumro ay ixraamataan madaxu waa inuu bannaanaadaan waxba la saarin ha yeeshe inaan wax la saarin baa la diidaye laakiin wax madaxa ka go'an oo aan madaxa ku dhegsanayn inuu ruuxu hadhsado loo diidi maayo sidaas aawadeed baa nebigu calayhi salaatu wasalaam yowmu carafa dallaalimaa la dulhayey yacni go' baa markaysagaa korkiisa la qabtay isagoo hashiisa saaran markaasaa waxa weye bacadka laga xigsiinayay madaxa kuma dheganay laakiin waxa uu harsanayey waxay ku tusinaysaa taas inaan dhibi ku sugnayn saas aawadeeda hadda shiicadu waxay sameeyaan oo ku saabsan markay ixraamtaan in gawaadhida marka waxaa la banneeyo xagga sare oo basaska markaysaga saqafka laga fujiyo oo laga furo oo basas saqafku ka furan yahay oo korka ka bannaan un ay yidhaahdaan waa koraynaa yani waxa weye ta noocaasi waa arrin kalata ah oo aan sax ahayn sunnada nebigana sala allahu alayh wasalam khilaafsan waxaanay shabahaysaa tii waxa weye mushrikiinta lagu radiyey yacni markaa dabeedna markaa muslimiinta qaarkoodna yacni markaa sidii ay yaqaaneen ay iskaga sii macaamilayeen dabeedna markaa loo diiday oo la yidhi saase khayr kuma jiro walaysa albiru bian ta'tuu lbuyuuta min duhuuriha walakina albira man ittaqa waatuu lbuyuuta min abwaabiha waataquu allaha lacalakum tuflixuun allah waxau yidhi walaa taakuluu amwaalakum baynakum walaa ta'kuluu ha cunina amwaalakum xoolihiinna baynakum idinka dhexdiinna ha cunina xoolihiinna yacni xoolaha qaarkiinba qaarka kale yayna cunin baa loo jeedaa qofku xoolaha naftiisa uu cuni karaa laakiin xoolaha loo diidaya waa maxay waa xoolo marka waxa muslimiinta kale ay leeyihiin ama dadka kale ay leeyihiin iyagoo aan iyagu siinin oo uga raalli noqon oo maalka qofka kale qofka uma xalaal ahaa ila bitibi nafsi minhu sida axaadiista ku soo aroortay in naftiisu ku raalli tahay oo markaysa markaasi raalli ahaansho inuu ku siiyo mooyaane marka walaa ta'kuluu iyo amwaalakum waxay noqonaysaa yacni cala tawsiic oo in waxaweye laga tilmaamayo mid waliba ka kale xoolihiisa ayaanu cunin macnuhu u dhacaayo ila jamac ahaan baa loo yihi walaa ta'kuluu ha cunina amwaalakumna waa loo idaafeeyey iyaga waatay culammadu qaacid ahaan yidhaahdaan idaafatu ljamci ila aljamci haddii jamac jamac loo idaafeeyo yacni markaa wuxuu keensanayaa yacni markaa tawsiicaha cala alafraad in fardan fardan loo tawsiicina xurimat calaykum ummahaatukum waxaa laydinka xaaraantinimeeyey hooyooyinkiin ma waxaa loo jeedaa cid kastoo hooyo noqotay muslimiintao dhan bay xaaraan ka tahay miyaa laga tilmaamayaa maya waxaa laga tilmaamaya mid walba hooyadiis baa laga xarimay laakiin hooyo mid kale lagama xaaraantinimayn cala tawsiic jamaci in jamac loo idaafeeya waxay keensanaysaa tawsiicaha cala alafraad in afraadda lagu wasaco ayay markaa keensanaysaayo la yidhaahdo mid walba hooyadaabaa xaaraankaa ah inaad naagnimo ka raadiso yacni macnu saasuu dhacay halkanna waa saasi leeh yacni qaarkiin yaanan qaarka kale xoolahooda cunin ay laa yaakul bacdukum maala bacd qaarkiin yaanu cunin qaar kale xoolahood yaanu cunin bilbaaili sabab baail ayaanu ku cunin alxaraami sharcan baailka waxaa looga jeedaa sabab xaaraan ayaanu ku cunin sharcan sharci ahaan la xaaraantinimeeyey baailkii baa lagu fasiray alxaraami sharcan kaasariqati waa sida tuuganimada waalkasbi waa sida dhaca xoogga lagu qaado nahbigaa la mida kishkaa la mida buyuuca xaaraantaabaa la mida farsamo kasta oo aan markaa waxa weyaan xalaal ahayn baa soo gelaysa wa tudluu ay walaa tudluu ha ku tuurina ay tulquu in waawga laga dhigo waawalmaciyo waxaa ka fiican in markaysagaa la yidhaahdo yacni ficilkay ficilka ku cadfaysaa oo waxa weeye laadii baa u qadaran oo walaa tudluu baa macnuhu dhacaya waayo calaa haada waxay noqonaysaa laba nahyo mustaqili kala ah oo mid walba gaarkiisa loo nahiyaayo macnahaasaana caamsan laakiin haddii kale jamciga in la diidaayay aqbali kartaa keliya ee aan la diidaynin midubaa in gaar loola yimaado loomana jeedo ixtimaal baa soo geli kara wa tudlu ay walaa tudluu ha ku tuurina ay tulquu ha ku tuurina biha ay bixukuumatiha xukunka xoolaha la xukumaayo aw bilamwaali ama xoolaha laftoodaba rishwatan laalushahaan ha ugu tuurina ila alxukaami kuwa markaa garsoorayaasha ay wax xukumaayo qadiyada ama markaysaga markaa xukaamta garsoorayaasha wax xukumaaya ha ku tuurina oo laba tafsiir buu sheegay oo bixukuumatiha inuu mudaaf qadaray xukunka la xukumaayo yacni loo xukun raadsanayo ha ugu tuurina oo looga jeedo yani markaa in si qalada iyaga loogu xukumo walow daahirka shareecadaba ha ha waafaqdee ilaa ruuxii markaa hadduu markhaatiyaal iyo caddayn waayo oo muddacaalahygii la yidhahdo ka dhaaro oo uu dhaartii maro dee waxa weeye markaa waa la siinaya waa loo daynaya waxaana dhici karta dhaartaa inuu been ku maray aakhiruu ilaahay ka xisaabi doonaa laakiin adduunyada axkaamtu waxay ku dhisan tahay calaa daahir waxa muuqda waxa muuqday ku dhisan tahay laakiin aakhiro daahir iyo baatinba ilaahay waa ku xisaabaya aw bilamwaali ama xoolaha ha ku tuurina oo damiirka haada amwaasha loo celiyo marka kalena amwaasha waa loo celinayaaye laakiin waxaa loogu celinayaa maca mudaaf bixukuumatiha ay bixukuumati alamwaal xoolaha xukunka la xukumaayo oo bimacnaa lagu garnaqsanaayo inan xukaami ha ku tuurina si aa ugu cuntaan baatil si aa dembi ugu cuntaan aw bil amwaali ama xoolaha ku tuurina rishwatan laaluush ahaan haku tuurina ama laaluush daraaddii rishwa rashwa rushwa wa masallas raa waa laaluushka wey ila alxukaami garsoorayaasha ha ku tuurina litaakuluu si aa u cuntaan bitaxaakumi xukun doonadka a u xukun doonanaysaan maxkamadaha oo ku garnaqsanaysaan si aa ugu cuntaan fariiqan qayb ay daa'ifatan qayb oo min amwaali innaasi dadka xoolahooda ka mida si aa u cuntaan multabisiina bilismi xaala dembi ku dheehan tihiin aa cuntaan baad waa musaaxabo ama ba'da sababiya la yidhaahdo sabab dembi a ku cuntaan musaaxabadaana fiican waana siduu maray mufasirku wa antum taclamuun waxaa cunaysaan walxaal antum idinku taclamuuna aad garanaysaan annakum mubtiluun inaad baatil u saaxiib tihiin oo aydaan xaq arrinkan u lahayn yas'aluunaka way ku weydiinayaan yaa muxammadu muxamadow can ilahillati bilahay ku weydiinayaan jamcu hilaalin hilaal baa mufradku ahaa ahilla lagu jamciyey lima tabduu daqiiqatan maxay u muuqataa marka hore bishu daqiiqatan xaalay yar tahay maxay u muuqataa uma tasiidu maxay u korodhaa xataa tamtali'a ilaa ay buuxsanto nuuran nuura ay buuxsanto marka tabduu wuxuu uga cabiray iyadoo marka hilaal uu mudakar yahay jamacnimada iyadoo isagoo eegaya yacni hilaal fii luqati alcarab waa mudakar fama taaniisu lismi shamsi caybun wala tadkiru fakru lilhilaali yacni taaniiskiiyo dhadigayntu magaca marka qoraxda uma aha ammaan walatadkiiru fakhrun lilhilaali labaynta la labeeyo lab laga dhigayna yacni faan iyo ammaan uma aha yacni bisha innaga af soomaaliga bil waxay tahay markaysaga mu'anas dhadig waayo waxaa la yidhaha bisha ayaa la yidhahdaa laakiin carabiga waa mudakar saas aaweed bay axaadiista ku soo aroortay allahuma ahillahu calayna bilamni waliimaani walsalaamati walislaami waltawfiiqi lima tuxibu watarda rabbii warabuka allah wa lama odhan ahillahu ahillahaa lama odhan haddama aragta waa mudakar laakiin wuxuu markaa u dhadigeeyey yacni markaa jamaca jamacnimada ahillah lima tabduu maxay u muuqataa biluhu daqiiqatan xaalay yar tahay oo dhuuban tahay suma tasiidu dabeedna ay u korodhaa xataa tamtali'a ilaa ay buuxsanto nuuran nuur ay buuxsanto yacni wareeg oo dhammi wada buuxsamo oo bedri ay noqoto uma tacuudu deedna ay ku noqoto kamaa badat siday markii hore ku muuqatay yacni markay dhammaystirato yacni markaa dib buu markaa nuqsaantii u bilaabay idaa maa tama shayun bada naqsuhu tawaqaca zawaalan bacda an qiila tama shaygu markuu dhammaystirmo nuqsaantiisa ayaa markaysa waxaa bilaabanta waxaa la yidhi markaa waxaweye dee bishu waxay shabbahaysaa qofkay shabbahaysaayo isagoo daciifo yar buu dhashaa wuu koraa koraa koraa dabeedna marku weynaado ayuu haddana dib u soo noqonaya nuqsaantii isu soo noqonaya wuxuu shabahayaa sidaa dayax oo kale walaa takunu calaa xaalatin waaxidatin kuma sugnaato yacni markaa biluhu kuma sugnaadaan calaa xaalatin waaxidatin xaalad keliya kuma sugnaato ee way isbedbedelaysaa marna waa ziyaadaysaa marna waa nuqsaamaysaa kashamsi sida qoraxdu markaysaga xaalad keliya ugu sugnaato qul waxaad tidhahdaa lahum yaga waxaad ku tidhaahdaa hiya mawaaqiitu linnaas hiya biluhu alahilla uu noqonayaa damiirku mawaaqiitu linnaas jamcu miiqaatin miiqaat baa mufradku yahay miiqaatkana waxa weeye waa markaysaga amin la waqtiyeeyey weeye marka mawaaqiitu waa wakhtiyo loo wakhtiyeeyey linnaasi dadka qaar loo wakhtiyeey weeye oo awqaadda lagu garanayo yacni sabab wakhtiyadii dadku ay ku ballamayeen ama yacni markaa waxa weeye waxay ku garanayaan dadku awqaaddoodii ay ku garanayaan weeye o ku aqoonsanayaan oo yaclamuuna biha waxay ku garanayaan awqaata zarcihim wakhtiyada ay wax beeranayaan wa mataajirihim iyo wakhtiyada ay wax kala iibsanayaan ee tijaaraysanayaan wa cidadi nisaa'ihim iyo cadadbaxyada dumarkooda ayay ku garanayaan ila qaar baa bisha loo tiriyaayo wa cidadi nisaa'ihim waa jamcu cidda iyo cadadbaxa dumaradooda ayay markaa ku aqoonsanayaan oo ku garanayaan wa siyaamihim iyo soonkooday ku garanayaan wakhtigay soomayaan faral iyo sunnaba wa iftaarihim iyo goortay afurayaanba waalxaji xajkana waa lagu garanayaa wakhtigiis waxay ku cadfantah cadfun cala annaasi naas baa lagu cadfay ay yuclamu biha waqtuhu waxaa lagu aqoonsanayaa biha ahaylada ama bilaha bilashada ay biluhu bishaan waqtuhu waqtulxaji baa lagu aqoonsanaya lagu garanaya falow istamarat hadday ku daa'imi lahayd biluhu jamacnimadii baa loo jeedaaye hadduu mufradka u jeedi lahaa falow istamara buu odhan lahaaye falow istamarat hadday ku daa'imi lahayd ay hiya ahilladu calaa xaalatin xaalad keliya hadday ku daa'imi lahayd oo ku sugnaan lahayd lam yuclam daalika taa lama garteen walaysa albiru bian ta'tuu lbuyuuta min duhuuriha walaysa albiru khayrku ma aha bian ta'tuu lbuyuuta inaad kaga timaadaan guryaha min duhuuriha dhabarradooda inaad kaga timaadaan yacni markaa khayrku kaa ma aha fi lixraami wakhtigaa ixraamka ku sugantihi oo isagoo ixraamtay ayaa waxaa laga yaabaa dee guri inuu wax uga baahdo amaba markaysa markaa uu maka guri ku leeyahay ama isagoo soo ixraamtay ayaa waxaa dhici karta gurigiisi inuu dib u galo inuu baahdo iyo wax la mida bi an tanqubuu inaad daroolisaan aad kaga timaadaan dhabarrada suuraday ku dhacaysa ayuu caddaynayaa baadaas baa u taswiir baa la yidhaahdaayo sida guryaha dhabarrada ay uga iman jireen baa la suuraynayaa suuradeedii la sheegaya marka suuradeedu waxay tahay bi an tanqubuu inaad daloolisaan fiiha guryaha naqban daloolin aad daloolisaan oo xagga sare a laga daloolinaya dabeedna uu soo korayaayo sallaan iyo wax la mida intuu qaato ayuu markaysaa xagga sare ka soo dhacayaa korkiina waa laga dalooliyey tadkhuluuna minhu waa ka soo gelaysaan wa takhrujuuna waana ka baxaysaan wa tatrukulbaaba albaabkana waa ka tegaysaan wa tatrukuuna albaaba ayay qaarkood noqonayaan nusakha qaarkood wa tatruku lbaaba ay maca an tatruku lbaaba iyadoo lala qabo albaabkii inaa ka tagtaan wa kaanuu yafcaluuna dalika waxay ahaan jireen qaar sidaas sameeya wayascumuunahu yacni u qabo u ictiqaadsan zacmigana waa kii markaa afcaalu quluubka ahaa marka laba mafcuul buu qaadanaya marka way u caqiidaysnaa way u rumaysnaayeen ama way u malaynayeen waa camal qalbiga ka dhacayo ama danni ah ama ictiqaad ah yacni yaqiin iyo ictiqaadkay doonanaha uga jeedaan iyagaa u qabay in caynkaa tahay wa yazcumuunahu waxaynay u malaynayeen oo u qabeen oo u ictiqaadsanaayeen biran khayr inay tahay labadii mafcuul way haysataa walaakina albira marka aayaddan walaysa albiru quraada dhammaantood waxay akhriyeen albiru ogodan godan sidaas aawadeed markaysagaa nasba kuma bannaana sababtu waxay tahay bian ta'tuu baa waxay u tacayuntay inay khabarkii laysa noqoto waayo ba baa la geliyey mar haddii ba la geliyey iyadaa mutacayin u ah khabarnimadii to isimkii inay noqoto mooye wax kale ma aqbali karto saas aawadeed baa markaa weji kale la akhriyo walaakina albira ha yeeshee khayrku man ittaqaa ay biru man ittaqaa waa ka allah ka baqa khayrkiisa weeye waa weji kaasi ama walaakina albira ay dalbiri ha yeeshee ka khayrka u saaxiibkaahi man ittaqaa waa ka allah ka baqa mudaaf baa la qadarayaa ama mudaafka waxaa la gelinayaa albira markaasay dalbiri noqonaysaa ama mudaafka waxaa la gelinayaa mankaa la gelinayaa markaasay noqonaysaa biru man ittaqaa sideeda maxaa loogu dayn waayo sideeda waxaa loogu dayn waayey oo taqdiirkaa loo qadarayaa birigu waa khayr kan allah ka baqayaana daatadii khayrka ma aha waxa weeye waa daato yacni khayr samayse isagu khayrka laftiisii maaha khayrku ha ka dhaco laakiin ma laftiisaa khayrkii ah oo jidhkiisa iyo hilibkiisa iyo lafihiisa iyo naftiisa miyaa khayrkii ah mise khayrka wuu saaxiib yahay ma khayrka wuu saaxiib yahay marka maadaamay sidaas tahay yacni ka khayrka u saaxiibka ah inaad dal biri tidhaahdo man ittaqaa way iswaafaqaysaa marka ama aad tidhaahdo walaakina albira biru man ittaqaa khayr ka allah ka baqaa khayrkiisa weeyi marka waxay noqonaysaa macno iyo daato iskagamaad khabrine yacni ama macnaad macno kaga khabartay ama daataad daato kaga khabartay macnuhu saasu markaa u dhacay walaakina albira ay dalbiri ka khayrka u saaxiibka ahi man itaqaa waa ka allaha ka baqaayo weeye allah allah ka baqaayo oo iska ilaalinaaya uga baqaayo bitarki mukhaalafatihi khilaafka u khilaafaayo caasiyaayo inuu ka tegay oo iska daayey kaasaa khayr u saaxiiba albirna waxaa la yidhahdaa waa jimaacu lkhayr waa wax khayrkaba kulmina khayr oo dhan wey marka hadday tahay iimaan iyo camal saalix oo dhani waa soo gelayaan biriga waatuu lbuyuuta min abwaabiha allah wuxuu uhi waatuu kaga kaalaya albuyuuta guryaha min abwaabiha albaabadeeda kaga kaalaya albuyuut waa jamcu beyt marka biyuut iyo buyuut baada la godo ama lahoos dhigo labadaba waa laba luqo oo fasiixa weeye qur'aankana waa la akhriyay mawdic kastay ku timaadaba yacnii wakhtiga ixraamka gudihiisa guryaha waxaa kaga timaadaan albaabadu albaabka ka soo gala ka kayrihi sida wakhtiyada kale aan ixraamka ahaynba ee xaj iyo cumro aydan xidhan albaabada uga soo gelaysaan wattaquu llaha allah ka baqa lacallakum tuflixuuna si a u liibaantaan ay tafuuzuuna a u guulaysataan ugu guulaysataan waxa wanaagsan ee jannaadka iyo raalli ahaanshaha ilaahay alfalax waxaa loo isticmaalaa laba macne alfawzu bilmaluub iyo albaqaa lugat lcarab labadaa macnu ku lahaa alfalaax alfawzu bilmatluubi waa la yidhaahdaa wixii la rabay in lagu guulaysto fawz waa la yidhahdaa waana macnaha uu mufasirku ku fasiray macno labaadna fawz waa loo isticmaalaayo albaqaa baaqi noqoshada la baaqi noqdo waa loo isticmaalaa wasubxu walmusyu laa falaaxa macaha ay laa baqaa'a macah beytka markaa shaacirka shawaahidda ka mid tahaye shatru beytkii dambe aan xasuustaaye wuxuu tilmaamayey habeenka iyo maalinta yacni isweydaaranaya la jirkooda baaqi noqosha ma jirto oo la waari maayo laa falaaxa macaha ay laa baqaa'a macaha macnaha labaadna waa fawska weeye alfawzu bilmadluub yacni waxa markaa wanaagsanee la doonaayo marka lagu guulaystaa la yidhaha markaa tafuuzuuna jannad iyo raalli ahaansho ilaahay baa yacni markaa si aa ugu guulaysataan allah ka baqa lacallakum culamada qaar taraji bay u fasiraan waxaa la rajaynaysaan inaad ku guulaysataan yacni markaa waxa wanaagsan aad doonaysaan laakiin waxa fiican in tacliil loo fasiro atacliil asax waqaatiluu diriroo dagaalama fii sabiili illahi ilaahay waddadiisa u dirir oo u dagaalama alladiina kuwii la dagaalama waa kuwii dagaal dhacay aladiina kuwii la diriroo la dagaalama oo la jihaada yuqaatiluunakum idinla diriraayey ama sha'nigoodu uu ahaa inay idinla diriraan walow ficlan ba idinla diririn walaa tactaduu ha xadgudbina ina allaha allah laa yuxibu ma jecla almuctadiina kuwa xadgudba ma jecla aayaddan ah, waxaa markaa la sheegay sanadii xudaybiya inay soo degtay kollay asbaabu nusuulku sideedaba waxaa la ictibaariyaa sababu nusuulku inuu yahay xadiis marfuuca inuu ka dhigan yahay marka qaalibka mufasiriintu asbaabu nusuulka ay sheegaan waxa ka asaxay waa yar yihiin marka sanad saxiixa waa in lagaga hayaa cid saxaabadii ka mida sababu nusuulka waayo xukmu rafci baa la siiyaa tafsiiru saaxibin lahu tacalluqu bisababi rafcu lahu muxaqaqu saaxibulmaraaqi waa ka ku odhanaayo kitaabkiisa kale ee nadmiga ah ee lanwaarka la yidhaahdo waa ka ku odhanaya saxaabi tafsiirkii oo sababunuzuul ku tacalluqa tafsiiru saaxibin lahu tacalluqu bisaabin rafcu lahu muxaqaqu marfuucnima muxaqaqu ahoo xukmu rafci buu yeeshaa taabicigu marka haddii sababunuzuul laga soo wariyo oo xukmu rafciba la siiyo wuxuu noqonayaa mursal wlmursalu min qismi daciif hadda sanad saxiixa haddii lagaga hayo xataa taabiciga walaha sacuud ibnu jubayr ama mujaahid baa sanad saxiixa lagaga haya haddii la yidhahdo ama cikrima wuxuu noqonayaa daciif buu noqonaya sababtuu daciifka u noqonaya waxay tahay xukmu rafci haddii la siiyo mursal buu noqonaya wlmursalu mursalu taabiciy daciifun taabiciga mursalkiisuna daciif weeye calaa kulli xaal waxaa la yidhi aayaddani waxay soo degtay caam alxudaybiya markii nabiga calayhi salaatu wasalaam loo diiday inuu markaa soo galo maka soo galo oo xaramkii loo diiday cimraanu nabigu soo xidhay calayhi salaatu wasalaam marka ama markaa ha soo degto ama yaynay soo degine ilaahay wuxuu amray in marka waxa weeye ilaahay waddadiisa dartii loola diriro gaalada idinla dagaalamaya hana xadgudbino idinku wax xadguduba ah ha la imanina laba tafsiir bay culammadu ku fasiraan aladiina yuqaatiluunakum in laga tilmaamayo kuwa ficlan idinla dagaalamay ee dagaalka idinku bilaabay oo in laga tilmaamayo ficlan inay la dirireen hada qawl waana sida markaa waxa weeye macnaha daahirkae mutabaadirkae soo degdegayi macno labaad culammadu waa sheegaan macnaha labaad oo ah kuwa sha'nigoodu qitaal yahay walow ficlan iyan idinla diririnba laakiin yacni inay idinla dagaalamaan ay ka suuragal tahay ma iska riman inay idinla dagaalamaan sidaas aawadeed kuwa shanigoodu dagaalba aanu ahayn odayaasha gaboobay iyo raqayada a iyo yacni dumarka iyo carruurta iyo yacni markaa kuwo cibaado isaga go-ayo markaysaa markaa ruhbaan ahoo iyagu markaa sawmacadooda iyo meelaha markaysa markaa ay ku khalaaweeyaan iskaga suganoo aan markaysagaa siyaasad iyo dagaal toonna ku jirin kuwaasoo dhan ha dilina waayo qaar ficlan idinla dagaalamay amaba dagaalkiina riman ma aha oo yani markaa idinla dagaalamayo dagaal ka suuragal yahay ama shanigooduu dagaal yahay marka labada wajiba culammadu waa sheegaan marka calaa haada waxaa baxaya yacni odayaashii gaboobay ee aan talo dagaalka ku lahayn aan dagaalkii wax ka arriminayn ean ka talinayn yacni marka inaan la dirinin laakiin hadday dagaalkii taladiisii ku jiraan ya oo ay markaa talada ka qayb gelayaan dee markaa ra'yigu ku dagaalamayaan ra'yiga ayuu ku dagaalamayaan waa sida dagaalkii hawaasin qoladii reer daa'if ee hawaasin dagaalkii lala diriraayey dagaalkii xunayn ghaswatu xunayn waa sida durayd ibnu simma loo dilay durayd ibnu simma wuxuu ahaa oday gaboobay oo da oo boqol iyo labaatan sano jira itaal kuma jiro laakiin maxaa loo dilay waxaa loo dilay talada dagaalku ku jiray saas aawadeed markaa wuxuu la telinayey dadkii dagaalamaya uu lahaa sidaa yeela sidaa ha yeelina taladiisii waa la diidaye dagaalka waa ka telinaya waa ka arriminaya saas aawadeed inankii dhallinyarada ahaa ee dagaalka hogaaminayey markuu soo kaxeeyey dumarkii iyo carruurtii iyo maatadii iyo xoolihii wax oo dhanba soo kaxeeyo farantii keenay ayuu war maxaad u keentay marka waxaa maatada iyo xoolaha maxad u keentay wuxuu yihi waxaan doonayaa qofna inaanu cararin oo is yidhaahdo wax kuma dambeeyaan dad iyo duunyo toonna wax kuu dambeeyaa ma jiro oo nafta la dul dhigo oo aan ruuxnaba cararin baan doonayaa buui tala ma haysid buu yidhi ina almunhazima laa yarudduhu shay nin hadduu jabo waxba ma celiyaan buu yihi hadduu nin jabo oo laga guulaysto yaa laa dumar baan u joojinay walaa maataan u joojinay walaa xoolaan u joojinayn wax celinayaa ma jiro kadaa sidan maya buui markaasuu calaacala laytanii fiiha jadac akhubu fiiha wa adac alla maan dhallin yaraado alla maan xoog yeesho waa calaacalay dabeedna marka dagaalkii nin ku jiro ka arriminayo ka qayba ayuu ahaa sababta loo dilay sidaas weeye sidaas weeyaan marka calaa kulli xaal waqaatiluu fii sabiili illahi aladiina yuqaatiluunakum dumarka iyo caruurta markaysa markaa iyagu kuma jiraan oma soo gelayaan nabiguna calayhi salaatu wasalaam waa reebay in maatada la laayo waa diiday nahaa rasuul lahi sala allahu alayh wasalam can qatli nisaa'i wasibyaan nebigu wuxuu reebay calayhi salaatu wasalaam gaalada lala diriraayo dumarkoodii carruurtooda in la laayo ayuu nebigu reebay oo diidey wuu yidhi hallaynina xadiiska bukhaari iyo muslim qasdan in loo dilaa la diidaya waxaa soo aroortay xadiis kale kaa hore bukhaari iyo muslim buu ahaa xadiis kale waxaa soo aroortay anna rasuul lahi sala allahu alayh wasalama ra'aa fii bacdi maghaaziihi imra'atan maqtuulatan faqaala maa kaanat hadihi lituqaatilaa nabigu calayhi salaatu wasalaam ghasawaadkiisii qaarkood buu wuxu arkay qof dumaroo la dilay oo gaaladii ka mid a markaasuu tani may ahayn mid diriraysay ama doonaysa inay dirirto oo dagaalanto markaa may ahayn markaasuu yihi markaysaa waxaan u yeedh yacni khaalid oo waxaad tidhahdaa markaysaa wax dumaraha dilina marka sababtaan loo dilayn waxay tahay waa inay soo gudagelan aladiina yuqaatiluunakum laakiin waxaa laysla ogol yahay hadday dumarkii dagaalka soo galaan ilaa hadda dumarka markaysaga qaarkood ciidamabaa laga dhigaayo waa la tababaraayo hubbaa loo dhiibaayo dagaalkaabay qayb ka noqdaan ya marka hadday dagaalka soo galaan oo dagaalamayaan waa la isku waafaqsan yahy in la dilaayo loo aabayeeli maayo wakadaa waxaa la mid a ah, hadday muusannaabayso hub ma sidato laakiin waxay ku dagaalamaysaa afkeeda markaasay raggii dhiiri gelinaysaa markaasay leeya hooy gogoradaa xidha way tirtirsiyaysaa oo ka cararo caayaysaa hadday sidaa tahay waxa weeye afkay ka dagaalamaysaa afka hadday ka dagaalamaysana dagaalkii way ku jirtaa markaana waa la dilaya markaana qasdan baa loo dilaya waa dumare ka daaya maa waayo loo dili waaye maxay tahay maa kaanat haadihi lituqaatila cillada loo dili waaye taasay ahayd marka hadday noqoto markaysa waxaa kuwii dagaalamayey waxay noqonaysaa waa la dilayaa lama daynaayo waxaa kaloo markaa soo gelaya raggooda dagaalamaya waxa lagu ridayo haddii iyadaan loola qasdinin ay maatadooda wax ka mida asiibtoo ku dhacdo iyadaan loola loola badrheerin iyadana dhibi kuma sugna waxaana sheegaya xadiiskii marka waxa sacbi ibnu jasaama ee bukhaari iyo muslim ay soo wariyeen can sacbi ibni jasaama ana rasuula sala allahu alayh wasalama su'ila can ahli lbeyti min almushrikiina yubayatuuna fayusaabu min daraarihim wa nisaa'ihim qaala hum minhum sacd ibnu jasaama wuxuu sheegay in nabiga la su'aalay riwaayaadka qaarkood waxay sheegayaan inuu isaga laftiisu su'aalay riwaayaadka qaarkoodna waa la su'aalay buu odhanaya nebiga waxaa la weydiiyey yacni qolo mushrikiina oo yacni reer mushrikiin oo guri u saaxiiba oo habeen la miraayo oo dabeedna markaa wixii lagu yani markaa dhufanayay dumarkoodii iyo carruurtoodii wax ka midana ay ku dhacday macnii waxaa loo jeeda iyadan loola qasdin bay asiibtoo ku dhacday ragoodii dagaalamayey goor habeenaa markaa dagaalku dhacayaa meesha uu ka dhacayo dumar iyo carruurna waxbaa ka jooga dabeedna marka waxa weeye wixii lagu ridayey ama layslahaa ku dhuftayaga baa dumarkoodii iyo carruurtoodii wax ka mida ku dhacday markaasaa nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam hum minhum iyagay ka mid yihiin bimacnaa haddii xaalku sidaa yahay oo aan loola qasdinin oo wixii markaa raggooda lagu ridayey dumarkooda iyo carruurtooda wax ka midana ay asiibaan ta noocaasi xaraj ma leh dhib ma leh laakiin qasdan in loo dilo iyagaan dagaalamayn ayaa markaa la diidaya walamaa sudda sala allahu alayh wasalam markii loo diiday sadda waxay noqotaa laba macno yeelataa acrada iyo manaca labada macnay tahay markay sadda tahay acrada iyo manaca hadda laakiin siiqa loo bineeyo suddaa la yidhi ta kale acrada ahi laasim weeye oo dee markaa sudda lama odhan karo marka tani waa tii mutacaddiga ahi walamaa sudda markii laga manciyoo loo diiday nebiga calayhi salaatu wasalaam can ilbeyti baytullaahi alxaraamka oo kacbada inuu ku dawaafo soo galo caama xudaybiya sannaddii xudaybiya waa sannaddii lixaad ee hijriga xudaybiyana waxaa loo yidhi meeshay degeen weeye waa halkan hadda markaysagaa shumaysi la yidhaahdo ee xaramka dacalkiisa ah marka waxawa xagga jidda marka loo socdo yacni markaa xaafadda shumaysi hadda la yidhaahdo halkaasaa marka waxawan xudaybiya markaysaga ay ahayd baa layidhi marka waxaa ku yaallay geed qalloocay baa ku yaallay xudaybiya waa maxay waa shajara xadbaa oo la tashiiriyey waa geed tuur laho qallooca markaasaa xudaybiya la yidhi oo loo nisbeeyey ceelna meesha waa ku yaallay ceelka laftiisiina xudaybiya lagu itlaaqa marka xaramka iyo xilligu meesha iska galan bay ahayd halka xilligu nebigu degey inkastoo lasoo naqliyo markuu tukanaayo salaada inuu xaramka geli jiray yacni taa lafteeda markaysa markaa la sheego wa saalaxa alkufaara gaaladana uu la heshiiyey oo kula heshiiyey calaa an yacuuda fi alcaami alqaabil inuu soo noqdo sannada markaysagaa soo socota inuu soo noqdo xilligan xilligiisa wa yukhluu lahu ay u banneeyaan makata maka ay u ogolaadaan oo inuu galo ay u banneeyaan oo ayna iska hortaagin salaasata ayaam saddex maalmood watajahaza waa diyaar garoobay nebigu calayhi salaatu wasalaam licumrati alqadaa cumradii cumratulqadaa la odhan jiray ayuu u diyaar garoobay cumradii hore waa tii ixsaarka lagu sameeye loo diiday dabeedna halkii ixsaarka loogu sameeyey waynu u tegi doonaaye yacni marka aayadda wa atimu alxaja waalcumrata lilaah aayadda gudaheeda inoogu iman doontaaye ixsaarka meeshii loogu sameeyey buu ku xalaaloobay oo marka hadyigii ku gowracay hadyigii ku gowracay timihiina ku xiirtay kuna xalaaloobay marka cumradii sanadda soo socotae heshiisku ku dhacay inay sanadka soo socda ay cumraystaan cumratulqadaa baa loo bixiyey cumratulqadaa waxaa loogu bixiyey kaannahu cumradii hore la qallaynaayo ee laga manciyey wa tajahaza uu u garoobay nebigu calayhi salaatu wasalaam licumrati alqadaa cumradii cumratulqadaa uu u diyaargaroobay wa khaafuu ay ka baqeen yani nebiga iyo saxaabadiisu calayhi asalaatu wasalaam wa cala asaxaabati ridwaanu ullaahi calayhim anlaa tafiya qurayshun inay qurayshi ballankii oofin weydana ay ka baqeen ay la dagaal inay la dagaalamaanna ay ka baqeen waxay noqonaysaa an laa tafiya oo isla socotaa in lagu cadfay ee tafiye keliya aan lagu cadfin ila haddii tafiye keliya lagu cadfay la yidhahdo ficilka keliya lagu cadfay waxay noqonaysaa laadi way soo noqonaysaa walaa yuqaatiluuhum muraadku maaha sidaa wakhaafuu ay ka baqeen anlaa tafiya qurayshun qurayshi inay oofin weydo ay ka baqeen wa yuqaatiluuhum inay la dagaalamaanna ay ka baqeen waxaa kaloo bannaan maca an yuqaatiluuhum in markaysaga la yidhaahdo iyadoo lala qabo inay markaysa markaa la dagaalamaan intay oofin waayaan lala qabo inay la dagaalamaanna waa walmacyana loo laqbeeyo waa suroobi karta lakiin wejiga hore mar wa kariha almuslimuuna khaafuubay ku cadfan tahay saasay ka baqeen wa kariha waxayna naceen almuslimuuna muslimiintu waxay karaahiyeysteen qitaalahum dagaalka lala dagaalamayo gaalada quraysheed fi filxarami xaramka gudihiisa lagula dagaalamaya ay karaahiyeysteen waalixraami iyo ixraamka gudihiisa iyagoo muxrimiin ah oo cumro xidhan inay la dagaalamaanna way karaahiyeysteen washahri alxaraami bishii xurmada lahayd gudaheedii inay la dagaalamaanna way karaahiyeysteen waayo cumradu de waxay dhacaysay dulqacday dhacaysay marka saddex arrin oo saddexduba xurmo leeyihiin mid waa xaramkii waa lxaraam midna waa ixraamkii midna waa shahrulxaraam saddexda arrin oo isla socda inay gudihiisa la dagaalamaan gaalada waa karaahiyeysanayeen waxay u socdeen cibaado un inay soo cumraystaan laakiin waxa weeye iyagoo cibaado uun u socda haddana taxadirka waa qaateen oo hubkoodii oo dhammaystiran bay soo qaateen heshiiskaana ahaa inaad sannad noqotaan oo waxay yidhaahdeen dagaal baanu ka xignaa sannadkan inaad xaramka soo gashaan iyadoo wixii dagaalla ina dhex maray la ogaa iyo colaadda inaga dhexaysay wax heshiisoo ina dhex maray aanu jirin in la yidhaahdo waxa weeye iyagoo hubkoodii watay soo galeen moxamed iyo asxaabtiisii oo heshiis la-aan bay ku soo galeen arrinka noocaasi sharaf darray nagu tahay carabi maqli maysa bay yidhahdeen wax kasta hadday ka dhacayaan dagaal baanu ka xignaa nebiguna wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam khudo kasta ama khidad kasta oo xaramka ama beytka xurmadiisa maanta ay ku dhowrayaan oo ku weynaynayaan oo iila yimaadaan waan ka aqbalayaa markaasay heshiiskaa la yimaadeen heshiiska muslimiinta qaarkood haba karaahiyaystaan be nebigu waxa weeye heshiiskaa waa qaatay waana galay tacdiiman lilbeyti wa lilxaram xurmada beytka iyo xaramkaba isagoo ilaalinaya daraaddeed siduu nebigu yeelay baana khayrkiiyo barakaduba ku jirta marka sanadka soo socda xilligan xilligiisa waa inaad soo cumraysataan bay yidhaahdeen hubkiinna oo galka ku jira aanu galka ka baxsanayn waa inaad la timaadaan seefuhu galka idinku jiraan hub galka ka baxsan hala soo gelina hubkiinna soo qaata laakiin galka waa inay ku jiraan saddex maalmood waa inaad joogtaan maka kama badsan kartaan laakiin saddex maalmood rukhsa u haysataan ya qodobo kalena heshiisku waa lahaa nazla waxaa soo degay waqaatiluu fii sabiili illaah waqaatiluu dirira fii sabiili illahi ilaahay waddadiisa daraaddeed u diriro u dagaalama ay liiclaa'i diinih waxaa u dagaalantaan diinkiisa inaad sarraysiisaan daraaddeed u dagaalama man qaatala litakuuna kalimatu llahi alculya litakuuna aladiina kuwii la diriro la dagaalama yuqaatiluunakum idinla diriraayo minal kufaari gaalo ah oo ficlan idinla diriroo idinla dagaalamay idinku bilaabay dagaalka ama aladiina kuwii la dagaalama yuqaatiluunakum idinla diriraayo dirirtiinna maaggan oo inay idinla diriraan ay suuragal tahay yacni kuwaas la dirira kuwaan sha'nigoodu dagaal ahayn caruurta iyo odayaasha markaysa markaa gaboobay ee aan markaysa markaa ra'yi dagaalka ku lahayn iyo yacni markaa maatada aan dagaal ku jirin iyagaa hallaynin oo hala dagaalamin daayo iyaga yacni kuwa waa la qafaalanaya haddii laga guulaysto gaaladii marka la qafaashana lama dilaayo laakiin ama madax furad baa laga qaadanaya ama waa la sii daynayaa oo waa la galladaysanayaa ama madax furad baa laga qaadanaya ama waa la addoonsanaya saddexdaa arrin baa iyaga khiyaar loo leeyay walaa tactaduu ha xadgudbina calayhim yaga korkooda ha ku xadgudbina bilibtidaa'i bilqitaal bilowga dagaal ku bilaabaysaan ha ku xadgudbina bilibtidaa'i odhan maysid waayo hamsadu qaci maaha laam hoos dhigan baad akhriyaysa bilibtidaa'i bilow aa ku bilowdaan bilqitaali ha ku xadgudbina wakada xadgudubka kale dagaalkana ha ku xadgudbina inaad bakhti wareen samaysaan inaa waxaweeye yani markaa si xun u dishaan inaa waxa weeye markaa waxa gubtaan yacni waxyaalaha marka xadgudub markaa noqonaya ee jaraa'imta noocaasa ha samaynina xadguduba ha samaynina waqti wareenkaa ka mida iyo qofka in la googooyo ama nafta lagu silciyo ama wax la mid ah ninkii gaalka ahaa ee diriraya dagaalamaya muslimiinta la diriraayo marka la qabto waxaa loo door leeyahay afar arrin sida saxiixa ah afarta arrin waxaa weeye in la galladaysto oo la iska sii daayo beddelba iyadaan laga qaadan loodhan iska orod nebiguna dadka qaarkood waa ku sameeyey inuu sii daayo sumaamatu bnu usaal baa ka mid ah gaaladii qureysheed baa ka mid ahaa maalintii caamulfatxi badankoodii waa la sii daayey ta labaad waxay tahay madax furad in laga qaato sida nebiguba calayhi salaatu wasalaam usaara badrin uu madax furadka uga qaatay oo maal madax furada laga qaato calaa waaxid ta saddexaad waxay tahay in la dilo waa qatli waana dhacday nebigu calayhi salaatu wasalaam afraad aan badnayn inuu markaa yidhi dila oo iyagu marka waxa weeye yacni markaa xadgudub siyaada ah la yimi sida ibnu khatal baa ka mid ahaa ibnu abi sacdi baa ka mid ahaa cikrima ka mid ahaa nadr ibnu xaris baa ka mid ahaa yowma badrin marka maalintii waxa weeye camal fatxi waxaa la dilay ibnu khatal baa la dilay cikrimana waa baxsaday markii dambena waxa weeye nebigu calayhi salaatu wasalaam waa ammaangeliyey dabeedna wuu islaamay waa yimi waa islaamay cabdulaahi bnu sacd bnu abi sarxi baa ka mid ahaa cabdulaahi bnu sacdi bnu abi sarxi cusmaan bnu cafaan baa soo kaxeeyey dabeedna yidhi yaa rasuula allaahi wuxuu ka mid ahaa ninkani raggu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam hadday daahyada kacbada ka laalaadaan dila meel kastaa ku aragtaa dila caamalfatxi afar nin buu yidhi markaa dila nebigu calayhi salaatu wasalaam afartii buu ka mid ahaa waayo muslim buu ahaan jiray waa ridoobay dacaayaduu sameeyey uu dadka diinta kaga awdaayo oo kaga mancinayo waxyigu wax ka qori jiray dabeedna wuxuu yidhi marba waxaan anigu idhaahdo ayuu odhan jiray markaa saasaa lagu soo dejiye qor dacaayad buu sameeyey dadka uu diinta kaga awdaayo intuu ridooboo diinkii ka noqday markaasaa nebigu calayhi salaatu wasalaam gacantuu ka haystay ma hadlin mar labaad buu cuhmaan ibnu cafaan ku celiyey cabdullaahi bnu sacd ibnu abi sarxi waa kane la baayactan saddex goor markuu ku celiyey oo labadii gooree hore gacanta ka haystay ayuu markii saddexaad nebigu gacanta u taago la baayactan markaasuu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam waxaan jeclaan lahaa marka aragteen anoo gacantayda ka laabto ka haystay nin inuu soo kaco oo kurka ka jaro markaasaa nin saxaabigu yihi yaa rasuulalahi anaa yeeli lahay madiiil jebis ya halla awmadta ilaya markaasaa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam laa yanbagii linabiyin an yuumid uma suuragal aha nebi inuu il jebiyaa uma suuragal aha marka ta saddexaad waxay tahay waa qatliga ta afraad waxay tahay in la addoonsado ya ima an yustaraqa wa ima an yufdaa wa ima an yumanna wa ima an yuqtal cala asaxiix afartaas loo doog qowl kale waa jiraa ina allaha allah laa yuxibu ma jecla almuctadiina kuwa xadgudba ma jecla almutajaawiziina maa xadda lahum yacnii ka tallaaboo ka gudbay maa xudda lahum wixii loo xadeeyey oo sharciga loogu xadeeyey kuwii ka tallaabay ilaahay ma jecla waxaa laga qaadanayaa sifatulmaxaba in allah loo sugaayo oo marka la yidhi muctadiinta ilaahay ma jecla waxaa laga fahmayaa mafhuumulmukhaalafa kuwa ictidaaga ka maran ee wanaagsan inuu allah jecel yahay waana sida aayad kale ku soo arooray laynoo tilmaamayo allah inuu jecel yahay muxsiniinta tawaabiinta eh, eh, mutadahiriinta inuu allah jecel yahay wa hada mansuukhun biaayati bara'ah yacni qowlkan ama xukunkan mansuukhun waa mid la nasakhay biaayati baraa aayaddii suuratulbaraa ayaa lagu nasakhay aayatu sayf baa loo jeedaa faida insalakha alashhuru alxurumu faqtulu lmushrikiina xaysu wajadtumuuhum waa aayaddaas aw biqowlihi ama waxaa lagu nasakhay hadalkiisa allah uu yidhi waqatuluuhum xaysu thaqiftumuuhum waqatuluuhum gaalada laaya xaysu thaqiftumuuhum meeshaa ka heshaanba laaya meel alla meeshaa ka heshaan xilli iyo xaram ku dila wa akhrijuuhum ka bixiyo ka saara min xaysu akhrajuukum meeshay idinka saareen oo idinka bixiyeenna ka bixiyoo ka saara beledkaa idinka saareen ka saara waalfitnatu ashaddu min alqaatil waalfitnatu fitnada oo gaalnimada ahi ashaddu waa ka darraansho badan tahay min alqatli dilka waa ka darraansho badan tahay walaa tuqaatiluuhum cinda almasjidi alxaraam walaa tuqaatiluuhum ha hala diriirinoo hala dagaalamina gaalada cinda almasjid alxaraam masjidka xurmada leh agtiisa ha kula diriirina yacni xaramka gudihiisa ha kula dagaalamina xaramka maka xataa yuqaatiluukum ilaa aydinla dagaalamaan fiihi ay fi lxarami xaramka gudihiisa ilaa idinkula dagaalamaan oo dagaalka idinku bilaabaan ha kula diriirino ha kula dagaalamina fa in qaataluukum hadday idinla dagaalamaan xaramka gudihiisa ay fiihi faqtuluuhum laaya birta ka asla kadalika jazaau lkaafiriin saasoo kaluu ahaaday jazaau lkaafiriin gaalada abaalmarintooda lagu abaalmarinayo waa masdaru mudaafun limafcuulihi waa masdar loo idaafeeye mafcuulkiisii waayo jazaagu iyagu ku dhacaya iyaga kama dhacaayo iyagu ku dhacaya fain intahaw hadday ka reebtoomaan oo ka hadhaan kufriga iyo gaalnimada oo ay soo islaamaan fa ina allaha allah ghafuurun waa dembidhaaf badan yahay raxiimun waa naxariis badan yaho waa u dembi dhaafayaa wa qaatiluuhum xataa laa takuuna fitna wa qaatiluuhum la dirira gaaladoo la dagaalama xataa laa takuuna fitna ilaa aan fitna la helayn ama fitna ayna dhacayn takuunu waa taamma wa yakuuna addiinu diinkuna uu noqonayo lilaahi ay kaa'inan lilah mid allah u sugan uu noqonaayo fain intahaw hadday ka reebtoomaan yacni markaa kufriga iyo xumaantu ay soo islaamaan falaa cudwaana ila cala aldaalimiin xadgudub ma ahaan yacni cidnaba korkooda ilaa cala daalimiina kuwa daalimiinta mooyaane cid kale xadgudub korkooda ma ahaan oo laguma xadgudbaayo ashahru alxaramu bishahri alxaraam ashahru alxaraamu bisha xurmada lihi bishahri alxaraami waxay markaa muqaabal u taho la qaabilsiinayaa bisha xurmada leh oo bimacnaa haddii bil xurmo leh ladinla dagaalamo bishii xurmada leh waa la dagaalami kartaan waalxurumaatu qisaas waxyaalaha xurmada lena qisaasun yacni qisaas baa ku sugan walxurumaatu qisaasun waa mid qisaas u saaxiiba weeyo yacni ciddii marka waxa weeye shay xurmo ah ku xadgudubta mid la midaa lagu samaynayaa oo tii oo kale laga bedayaa faman ictadaa calaykum ku kastoo xadgudba korkiinna ku xadgudba factaduu calayhi ku xadgudba allah yidhi bimili maa kii wax la mida ku xadgudba yacni xadgudub la mida kii ku xadgudba ictadaa calaykum uu ku xadgudbay korkiinna wattaqu allah allah ka baqa waaclamuu waxaa ogaataan ana allaha inuu allah maca almuttaqiin kuwa allah ka baqanaya la jirkooda inuu yahay wa anfiquu fii sabiili illaah wa anfiquu bixiya fii sabiili illahi ilaahay waddadiisaoo jihaadka ah xoolaha ku bixiya walaa tulquu biaydiikum ila atahluka walaa tulquu ha ku tuurina biaydiikum gacmihiinna ha ku tuurina yacni nafyihiinna loo jeedaa ila tahlukati halaag ha ku ridina yacni aydida la cabiray waxaase loo jeedaa nafahoo dhan min baabi itlaaqi iljuz'i wa iraadati alkulli wa samafala ina allaha allah yuxibu wuxuu jecel yahay almuxsiniina kuwa samafala ayuu jecel yahay allah wuxuu inoo sheegayaa in gaaladii lala diriro oo lala dagaalamo meel kastay ku sugan yihiinba mufasirku wuxuu tilmaamay aayadda hore inay mansuukho tahay oo la nasakhay oo ama aayadda suuratulbaraa'a lagu nasakhay ama aayaddan ka dambayse ku xigta lagu nasakhay laakiin layskuma waafaqsana inay mansuukho tahay bacdi culamada ka mid ah sidaa maray oo yidhi mansuukho weeye waana sida marka waxa weeye laga soo wariyey taabiciinta qaarkood sida cabdiraxmaan ibnu zayd ibni aslam mufasiriinta qaarkoodna ay doorteen laakiin weji labaad baa jiro odhanaya maya waa muxkama aayaddu wa qaatiluu fii sabiili illahi aladiina yuqaatiluunakum muxkamo weeyo mansuukha ma aha waana sida laga soo naqliyay cabdullahi ibnu cabaas iyo mujaahid iyo waxa weeye bacdi kaleo salafkii ka mida laga soo roray waana sida mufasiriinta qaarkood ay arjixeen inay muxkamo tohan la nasakhin oo ibnukasiirkiiyo qurtubiguba waxay ka mid yihiin iyo mufasiriin kaleba qolyaha arjaxaya inay tahay muxkama hayru mansuukha inay muxkamo tahay baana arjaxa waayo naskhiga marka laga hadlaayo marka deliil lagu xambaarayo deliilkaasi inuu mansuukh yahay waa in aynay jirin kulmin la kulmin karaya ee haddii jamci ka suuragal yahay yacni markaa naskhi lama xisaabinayo lagama soo qaadayo inay mansuukho tahay jamcigaana muqadama waljamcu waajibun mataa maa amkana ilaa falilaakhiri naskun buyiina saaxibulmaraaqi waa ka odhanaya jamcigaa waajiba hadduu suuro galo waljamcu waajibun mataa maa amkana ilaa falilakhiiri naskun buyiina haddii jamci suuro geli waayo jamci maqbuul ah oo aan takalluf ku jirin yacni marka waxay noqonaysaa mansuukho inay tahay naski baa lagu xambaaraya sababta jamciga loo qadimay waa maha jamciga waxaa loo qadimay labada daliil jamciga la jamcinaayo waxaa ku sugan icmaal lidaliileyn asalna waxa u adilada sharciga inay muxkamo tahay alasl fi adilati lixkaam asal waxa u adiladu inay muxkamo tahay asala marka saas aawadeed waata la yidhaahdo icmaalu daliilayni macan awlaa min ilqaa'i axadihima labada daliil labadaba in la wada camal siiyaa walaha labadaba waa lagu camal falayaa oo sidan iyo sidan baa lagu kala xambaaraya awlaa min ilqaa'i axadihima waxay ka habboontoo ka dhowdahay in labada midkood camalfalka laga tuuro oo la yidhaahdo kaas isaga lagumaba falayo kan qura lagu camalfalayo marka ixkaamka muxkamada inay tahay baa arjaxa allah wuxuu yihi waqtuluuhum xaysu saqiftumuuhum meel kastaa gaalada ka heshaan ku dila meel kastaa idinka saaraanna ka saara waxaana ka mid a ah meelahay ka saareen maka dee si leeg baa lagu sameeyo dee waa tii maka markii dambe lagula dagaalamay laga qabsaday ee fatxu maka uu dhacay markay heshiiskii iyagu jebiyeen dabadeed sannadii sideedaad fitnada ka weynaansho badan oo gaalnimada ah yacni dilka xaram wax lagu dilo ama itlaaqan dilkaba waxaa inoo iman doona iyadoo ilaahay inoo sheegaayo dagaalka e, bil xurmare gudaheed marka la diro waxaa jirta muslimiinta qaarkood baa waxay sameeyeen iyagoo sariye ah ayaa waxa dhacday oo bil xurmale markii hore aan lagu jirin bay soo baxeen dabeedna waxay la kulmeen midharh gaaladii ka mid a ah, gaaladii quraysheed saw bisha ma ogee bishiina way bilatay xurmada lahayd inay rajab ahayd baan filayaa bishii xurmada lahayd baa bilatay iyaguna markaa waxa weeye waxay u qabaan in bishii hore ay tahay oo aynay markaa bishii xurmada lahayd aynay soo gelin nin ibnulxadrami la odhan jiray bay muslimiintu dileen markaasaa gaaladu ku tashniiciyeenoo ku foolxumeeyeen ay yidhaahdeen markaysaa xataa bishii xurmada lahayd muxamed ma ilaalinaayo bil xurmo leh ayuu markaa wax dilayaa oo dagaalamayaa oo dagaal bilaabayaa marka muslimiinta dee ma ogeyn inay bishani markaa inay bishii xurmada lahayd bilatay waxay noogu iman doontaa aayadda laba boqol iyo toban iyo toddoba laba boqol iyo toddobiyo toban yasaluunaka can ishahri alxaraami qitaalin fiih alaaya marka bilxurmo leh dilka la dilo wax la dilo ama xaramka gudihiisa in wax lagu dilo waxaa ka weynaansho badan gaalnimada gaalnimada ka daran ya aayadda kalena waa lagu sheegaya macnahaas oo waxa weeye markaa waa lagu daafacaya muslimiintii umanay qasdi bilxurmo leh inay marka wax dilaan qul qitaalun fiihi kabiirun wasadun can sabiili illahi wa kufrun bihi walmasjid alxaraami wa ikhraaju ahlihi minhu akbaru cinda allah waxaad tidhaahdaa bil xurmale gudaheed in la diriro la dagaalamaa waa arrin weyn waa la qiraya marka hore diidmo dadka loo diido laga manciyo waddada ilaahaya xaqa ah iyo gaalow allah laga gaaloobo iyo diidmo loo diido masjidulxaraamka iyo ehelkii mu'miniinta ah ee ahluliimaanka ah in xaramka laga saaraa allah agtiisa ka weynaansha badan in bilxurmada gudaheeda la dagaalamo ya bilxurmada gudaheeda in la dagaalamo taa ku sugantihiin baa ka weyn walfitnatu fitnada waxaa loo jeedaa shirkiga ama gaalnimada loo jeedaa fitna waxaa loo isticmaalaa qur-aanka afar macnaa loo isticmaalaa arbacatu macaani shirkiga waa loo isticmaalaa waa gaalnimada macno labaod waa loo isticmaalaa ikhtibaarka ama imtixaankana waa loo isticmaalaa wanabluukum bishari walkhayri fitna xujadana waa loo isticmaalaa uma lam takun fitnatuhum ilaa an qaaluu wallahi rabbina ma kuna mushrikiin fitnatuhum bimacnaa xujatuhum alixraaqu binnaar dab in lagu gubana waa loo isticmaalaa ina aladiina fatanuu lmu'miniina walmu'minaat ay axraquu axraquuhum gubista dab lagu gubana waa loo isticmaalaa culamada qaar macaanida waa ka badiyeen ilaa markaa toban macno in ka badan bay markaa sheegeen oo fitna ay u sugan tahay erayga fitna loo isticmaalo laakiin eh, afartaa macne ayay marka u noqonaysaa sida saxiixa ah eh, alcallaama maxamed amiin ashinqiidi ayaa ku sheegay kitaabkiisa addaa albayaanka ayaa ku sheegay marar eh, yani markaa dhowrana waa soo naqlinay macnahaas marka xaramka inay kula dagaalamaan waa loo diiday walaa tuqaatiluuhum cinda almasjid alxaraam yacni ha ku bilaabina loo jeeda laakiin hadday iyagu dirirta bilaabaan waa lagula diriraya waa lagula dagaalamaya hadday idinkula diriraan la diriroo laaya waxa waa allaha amray in gaalada lala dagaalamo ilaa gaalnimo aan la helayn waqaatiluuhum xataa laa takuuna fitna fitnada culamada laba macnay ku fasiraan yacni muslim diintiisa laga fitnaynayo oo laga saarayo oo lagu dhibaataynaya ilaa aynay jirayn waa la yidhi gaalnimo ilaa inay jirayno waa lagu fasiray wejigaas baana arjax ah in gaalnimada looga jeedo yacnii waatuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam seef baa layla soo diray bayna saac si allah loo caabudo o allah loogu shariig yeelin waatuu nabigu yidhi umirtu an uqaatil annaasa xataa yashhadu an laa ilaaha ila allah marka haayadii maxaa laga dhigay islaamnimada ayaa laga dhigay marka idan waxaa laga qaadanayaa yani waxa weeye waqaatiluum xataa laa takuuna fitna ilaa aan gaalnimo jirayn laga tilmaama diinka dhammaantii iyo cibaadada dhammaanteedna allah keligii u sugnaanayso allah keligii la caabudaayo oo tawxiid lala imanayo allah waxauu yidhi waqatuluuhum xaysu thaqiftumuuhum laayo meel kastaa ka heshaanba wajadtumuuhum aa ka heshaanba wa akhrijuuhum markaa saara min xaysu akhrajuukum meel kasta idinka saareenna ka saara marka xarabkii sida aayadda akhirkeedaba ku sugan haddaan dagaalka markayna ku bilaabin lagula dagaalami maayo wakadaa bisha xurmada lena haddayna iyagu dagaalka bilaabin cala saxiix lagu bilaabi maayo inkastoo jumhuurku ay yidhaahdaan yacni hadda dagaalkii waxa weeye taas waa la nasakhay markaysaga ay yidhaahdeen laakiin waynu arki doonnaa insha allahu tacaala dib baynu ka hadli doonnaa sida saxiixa qawiga ah min xaysu daliil walow daa'ifada ku tagtay haba yaraatabee waa inaan dagaalkii lagu bilaabi karin bisha xurmada leh gudaheeda wa akhrijuuhum min xaysu akhrajuukum wa akhrijuuhum saara oo bixiya min xaysu akhrajuukum meesha idinka saarayna ka saara ay min makkata maka ka saara oo muhaajiriintii makay ka saareen nebiga iyo muhaajiriintiiba calayhi asalaatu wassalaam waqad facala bihim dalika caama alfatxi sidaasaanu ku sameeyey yacni markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam sanadii caama alfatxi sanadii furashada sanadii furashada yani sana iyo caam waa bimacnan laakiin waxay ku kala duwan yihiin bay yidhahdeen caam waxaa loo isticmaalaa ka wanaagsane barwaaqada ahee wanaagsan baa loo isticmaalaa sanaduna waxay noqonaysaa yani ta abaarta yacni caam min alcawf baa laga keenay bay yidhaahdeenoo dee waa dabaashi kaanahu marka waxa weeye wanaag iyo khayraad la dabaaranaya barwaaqo hmm walfitnatu ashirku minhum gaalnimada yaga ka imanayso ka dhacaysaa ashaddu waa ka daraasho badan tahay acdamu waa ka weyntahay min alqatli lahum dilka iyaga la dilaayo fi filxarami xaramka lagu dilaayo xaramka gudihiisa lagu dilaayo aw ilixraami ama ixraamka gudihiisa lagu dilaayo alladii kaasoo istacdamuuhu ay weynaysteen oo wax weyn ku tiriyeen tacuduuna qatlan fi lxaraami cadiimatan wa acdamu minhu low yara rushda raashidu suduudukum cama yaquulu muxamadu yani markaa shicir markiisa markaa saxaabadii ay tiriyeen baa jiro aayad idinku sheegi doonaa insha allah aayadda soo socota yasaluunaka can ishahri ilxaraam walaa tuqaatiluuhum cinda almasjidi alxaraam ha la dagaalamina gaalada cinda almasjidi alxaraami masjidka xurmada leh agtiisoo xaramka ah kula dagaalamina ay fi lxarami xaramka gudihiisa ha ah kula dagaalamina masjiduxaraam baa la yidhi iyadoo loo jeedo xaramka dhan masjid xaraam inta la itlaaqa waqtiyada qaar xaramkao dhan loo jeedaa ama kacbo inta la yidhahda xaramkao dhan loo jeedaa hadda ma aragta hadiyan baaliga alkacba hadyi kacbada gaadhaya hadiga madaatada kacbada lagu gowracayaa maya waxaa loo jeedaa kacbada xaramkaa loo jeedaa alxaram kullu xataa yuqaatiluukum fiihi ilaa ay idinla dagaalamaan oo idinla diriraan xaramka gudihiisa idinkula diriraan ha kula diririna fain qaataluukum hadday idinla dagaalamaan fiihi xaramka gudihiisa idinkula dagaalamaan faqtuluuhum laaya fiihi xaramka gudihiisa ku laaya fiihidu labada goormi la qadaraya waayo marka hore la sheegay wa fii qiraa'atin bilaa alifin fi lafcaali halaasa qiraa'o kaleoo sabciya waxaa ku sugnayd bilaa alifin alif markaa la-aanteed alif la-aan baa ku sugnayd fi lafcaali halaasati ficilada saddexda ah ficilada saddexda waxaa loo jeedaa saddexdan ficil alif kale baa loo jeedaa walaa tuqaatiluuhum waa ka koowaad xataa yuqaatiluukum waa ka labaad fain in qaataluukum waa ka saddexaad ama faqtuluuhum iyadu alif ma leh markaa saas aawadeed bilaa alifin kuwan alif kale buu tilmaamayaa in markaysa markaa qiraa'ada kale ay alif inay ka marnaysiiso ay ku sugan tahay laakiin tan quraadu waxay ku ijmaacsan yihin bilaa alifin inay tahay macno ahaan waxay noqonaysaa qiraa'ada kale walaa taqtuluuhum cinda almasjid alxaraam ha ku laynina masjid xaraamka agtiisa xataa yaqtuluukum fiihi waa qiraa'ada kale ilaa aydin ku laayaan oo bacdigiin ku laayaan xaramka gudihiisa fa in qataluukum hadday idinku dilaan oo bacdigiin ku dilaan xaramka gudihiisa faqtuluuhum amaba da ay isku dayaan inay idinku dilaan kadalika alqatli waalikraaji saasoo kaleo markaa waxa weeye dilka iyo saaristaasoo kalu ahaaday ay milu lqatli waalkhraaji jazaau alkaafiriin abaalmarintii gaaladu saasoo kaley ahaatay oo dilkaa iyo saaristaasay ahaatay yacni daada ismu ishaaraha ah ayay caddaynaysaa mushaarku inuu ku dhacayo madkuurka la soo sheegooo qatliyo ikhraaj ah ay ku dhacayso marka kal madkuuri bay ka dhigantaa kaa la soo sheegoo kale oo qatligiiyo ikhraajka ah waa lagu jilciyey ayuu ahaaday jazaaulkaafiriina abaalmarinta gaalada lagu abaalmarinaya fain intahaw haddii ay ka reebtoomaan can ilkufri gaalnimada wa aslamuu ay islaamaan fa ina allaha allah gafuurun lahum waa u dembi dhaaf badan yahay raxiimun bihim waa u naxariis badan yahay halkaa inagu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka atub ilayk